الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين allah subxaanahu wa tacaala aayaadkan subxaana ilaahay wuxuu ku diiday kuwa mushrikiinta ah ee ilaahay kayrkii caabuday iyadoo ilaahay uu yahay subxaanahu wa tacaala amba allah uu yahay allaha abuuray shay walba kul waxaad tidhaahdaa nebi ainakum idinku latakfuruun ma waxaad ku kufriyaysaan biladii allaha miyaad ku kufriyaysaan allah miyaad ku kufriyaysaan khalaqa abuuray alarda arlada ku abuuray fii yowmayni laba maalmood gudahood ku abuuray allah subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka ku caddeeyey inuu samadan iyo arladaba lix maalmood gudahood ku abuuray halkan baa ilaahay ku tafsiiliyey oo masalan arlada wuxuu ku abuuray laba maalmood sidoo kale arlada dhexdeeda waxa yaallana ilaahay laba maalmood buu ku abuuray marka arlada iyo waxa ku sugani waxay ku dhammaystirmeen afar maalmood laba maalmoodna ilaahay wuxuu ku abuuray ma arkaysaa samada qur-aankuna isma tacaarudayo oo ilaahay markuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waalarda bacda daalika daxaaha de waxaa la horeysiiyey samada a antum ashaddu khalqan am isamaa banaaha waalarda bacda dalika daxaha halkana arlada abuuriddeeda la horreysiiyey marka mar kastaba waxaa horraysa abuuridaas samada ayaa horreysay laakiin daxwiga amba fidinta iyo arlada waxaa ku yaallo oo laga soo saaro ayaa ka dambeeyey samada waayo akhraja minhaa maa'aha wa marcaaha oo markii ilaahay subxaana watacaala seefka dhigay arlada oo ay dhismo marka la dhisayo asalku waa in la bilaabo aasaaska kadibna saqafka lagu xigsiiyo dabadeeto saqafka dabadii baa ilaahay abuuray maa cala alard arlada waxyaabaha ku sugan oo dhan baa ilaahay markaa uumay markaas saasaa lagu tamcinayaa markaste waxaa horreeyey abuuritaanka samada qul waxaad tidhaahdaa nebiyow a inakum idinku latakfuruun ma waxaad ku kufriyaysaan biladii allaha khalaqa abuuray alarda arlada abuuray allah miyaad ku kufrayaysaan khalaqa abuuray alarda fii yowmayni laba maalmood gudahood ku abuuray watajcaluuna ma waxaad u yeelaysaan lahu lilaahi alleh ilaahay ma waxaad u yeelaysaan andaada kuwa aad la sintaan waa jamcu niddin andaada kuwa u dhigma miyaad u yeelaysaan macnaa uma heli kartaan ilaahay subxaanahu wa tacaala daalika kaasi ka sidaa uu abuuray arlada rabbu alcaalamiin caalamka rabbigiisa weeye ilaaha mulkiya iskana weeye wa jacala wuxuu yeelay fiihaa markaa istinaaf baynu ka dhigi karraa khalaqadana waynu ku xidhi karraa wa jacala wuxuu yeelay ilaahay fiihaa arlada dhexdeeda wuxuu yeelay rawaasiya buuro ayuu yeelay buurahaasoo min fawqihaa arlada dusheeda ah yacnii arlada inay sarreeyaan baynu inagu aragtay ahaanu aragnaa wa jacala wuxuu yeelay ilaahay fiihaa yacnii arlada dhexdeeda wuxuu yeelay rawaasiya buuro buurahaasoo min fawqihaa arlada korkeeda ah wa baaraka wuu barakeeyey allah fiihaa arlada ayuu barakeeyey waqadara waa uu qaydiyey fiihaa arlada dhexdeeda wuxuu ku qaydiyey aqwaatahaa waxa la quuto wa jamcu quut calaa wasni fuclin weeye aqwaatahaa waxa laga qu lagu quuto amba lagu intifaacsado ayuu allah ku qaydiyey muqadara wuu qorsheeyey amba wuu ku qaybshay fiihaa arada dhexdeeda aqwaataha waxa laga cuno amba laga quuto khalqigiisa oo dhan buu u qaydiyey macnaa samadii arada wuxuu ku abuuray ee laba maalmood arada dusheeda wixii ku sugnaana laba maalmood oo kaluu ilaahay ku qadaray fii arbacati ayaamin markaa qadar fii tamaani arbacati ayaamin maalmo afara dhammaystiriddood buu alla ku abuuray fii arbacati ayaamin maalmo afara dhammaystiridood amba taab noqoshadood maalmahaasoo istawad macnaa u simantay maan a ay istiwaa a sinaansho amba way simeen maalmahaasi way siman yihiin oo waa afar uun sawaaa ay istiwaaca timid ayay isleekaadeen yani xasrigaasi wadalika alxasru khabar unsadaha qadar wadalika alxasru afar maalmood in lagu abuuray arlada iyo wixii korkeeda saaranina waxa uu u sugnaaday lisaa'iliina kuwa waraysta macnaa kuwa doonaya inta lagu abuuray lisaa'iliina bay u sugnaadeen macnaa liman araada su'aala can dalik cidda doonaysa inay ogaato arlada iyo waxa ku sugan ilaahay inuu ka abuuray lisaa'iliina ayuu u sugnaaday cadadkaasi macnaa ilaahay afar maalmood gudahoodna ku abuuray e, ma arkaysaa markaa fii arbacati ayaamin macnaa haw qaadanin in ilaahay subxaana watacaala laba maalmood arlada ku abuuray afar cishona uu ku abuuray arlada dusheeda waxa yaalan maxay noqonayaan lix laba kale ku dar uu samada ku abuuray sideed bay noqonayaan taana axad yidhi ma jiro ma og tahay axad cisri ma jirto adilada kitaabka iyo sunnahana waa ay khilaafsan tahay masaladani waxay ka dhigan tahay sida adiguu yidhi yacni masalan waxaan ka tegey hargeysa ilaa berbera waxaanu socday toban maalmood hargeysa ilaa berbere toban maalmood baan u socday ilaa burcana shan iyo toban maalmood markaa tobankii maalmoodee berberiya hargeysa sii kala socotay waxay ku dhex jiraan uun shan iyo tobanka maalmood bay ku dhex jiraan haddii kale shan iyo labaatan bay kaa noqonaysaa markaa fii arbacati ayaamin maalmo afara ah qaab noqoshadooda amba dhamaystiriddood ba alla abuuray labadii hore iyo laba dambe mafhuum sawaa maalmahaas oo ka sawaana waa masdar amba sawaa'a xaala yihiin kuwa siman afar maalmoodoo islaamku alla ku abuuray subxaana watacaala waxaana koobidaan la koobay cadadkaasina lisaa'iliina buu u sugnaaday kuwa doonaya amba dalbanaya inay ogaadaan ilaahay subxaanahu watacaala intuu ku abuuray amba lisaa'iliina baa ilaahay risiqa ugu qadaray kuwa ilaahay waxweydiistay subxaanahu watacaala ayuu ugu qaybiyey risiqa cid kastoo xaaja iyo dan ku siay makhluuqooda baahan yihiin baa ilaahay ugu qaybiyey subxaana uma dabadeed istawaa alla wuxuu u kor noqday ila asamaa samada xaggeeda macnaha calaa wartafac samada ayuu ilaahay ka kor noqday subxaanahu watacaala culimada salafku ama waxaan odhan karaa manhajkan sifaadka marka la taagan yahay aan iyagu leexanin si aan taawiiluha imanini waxay leeyihiin istawaa bimacnaa calaa wasaca oo suma stawaa cala alcarshi waxba kagama duwana bay leeyihiin culimada rag aan iyaga laftigoodu fogayn oo culamaau salafka ka mid ah oo iyaga laftigoodu ku fasiray istiwahani mar haddii uu ku tacadiyey ilaah bay leeyihiin waxa uu qaadanayaa macno u cunsamo ficilkan uu ku tacadiyey ee waxa ujeedaa xarafkan uu ku tallaabayo oo suma istawa dabadeed allah wuxuu doonay inuu abuuro ee qasada marka lagu leeha waa dooni suma stawaa alle wuxuu doonay inuu abuuro ila asamaa samada inuu abuuro sidaa waxaa ku fasiray ibnu kasiirka weeye lamana odhan karayaba ay leeyihiin sida sheekh cuthaymiin oo kale uu leeyahay waa ta'wiil laakiin waxaa wanaagsan in istawaha sidiisa lagu loo daayo oo ay sababtaynu qaadanay in sidiisa loo daayo amba ilaaha ku tacadiyo amba calaaye waxaa weeye shaykhulislaam raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay istawaa oo bimacnaa qasada ah istawaa oo ilaah ku tacadiyo bimacnaa qasada ah lamaba aqoonin ba luqada carbeed laguma aqoonin nin layidhaha ibnu qutayba ayuunba ugu horeeyey kadalika ibn jariir adabari raximah llah wuxuu leeyahay istawahani bimacnaa calaa warkafacadiisii weeye ayay u leeyahay marka in sha allahu tacaala waxaan ka ordigaynaa in sidaa loo daayo uma stawaa haddii sidankaa lagu fasirana waxaan filayaa inaan lagu tabiicinin uma stawaa alle wuxuu ku eekaaday subxaanahu watacaala ka kor noqday ila asamaa samada ayuu allah ka kor noqday subxaana waalxaal hiya samadani ay tahay dukaan siiq oo ilaahay markuu arladii abuuray ayaa maadadu ka abuurayay baa waxan bay iska ahayd walxaal hiya samadu dukhaan qiiq ay tahay waxaa culamada qaar baa leh waa uumigii amba qiiqi ka jaray samada ayuunbaa ilaahay ka abuuray amba walxaal hiya samadu dukhaan qiiq ay tahay wa qaala alla wuxuu yidhi lahaa ay lilardi arlada lahaa ay lisamaa'i samadii alla wuxuu ku yidhi iyo walilardi arladaba rabbi wuxuu ku yidhi i'tiyaa kaalaya ilaahay sidaasuu faray i'tiyaa kaalaya dawcaa xaala kownikum daa'icayn xaal aad tihiin kuwa i adeecsan oo maaragtay si daacadnimo ah u kaalaya aw karhaa xaal aad tihiin kuwa la karhay oonba la ikraahay kaalaya mukrahatayni caalatiin kuwa la khasbay kaalay amba idinkoo maaragtay khiyaar leh ambaba idinkoo mukrahatayna kaalaya ma arkaysaa oo ilaahay baa sidan qoray subxaana watacaala aw mukrahatayni labada masder baa xaaleen xaalatiin kuwa la ikrahay kaalaya oo ilaahay subxaana watacaala marnaba ma diidi karaan oo qadarka ilaahay kama hoos bixi karayaan iyo alla waamartiisa culimada qaar ku fasiraya wax kastoo ilaahay faray inay la yimaadaan weeyana way jiraan oo ilaahay inuu samada faray inay xidigaa soo saarto waxyaabaa kale ardada saas oo kale waa tafsiir isaguna jira laakiin ilaahay wuxuu yihi taala subxaana watacala qaalata waxay yidhaahdeen ataynaa waanu nimi daa'iciina xaala kawnina daa'iciin xaal aanu nahay kuwa hogaansan markaa jamac bay ka dhigeen waa arladii iyo wixii ku sugnaa iyo samadiiba annagoo hogaansan baanu nihi bay idhaahdeen oo macnaa ilaahay way u hogaansameen subxaana hadday diidi lahaayeenna ilaahay ma arkaysaa wuu ciqaabi lahaa wuu ciqaabi lahaa oo masalan waxay leeyihiin samada ayaa ilaahay yii qoraxda soo saar qayaxa xidigihii arlada webiyada didilaaci soo saar midaaha kugu yaalay saas kale wey raximah llah culamada qaarkood waxay leeyihin maya ilaahay sidan uula hadlay subxaanah watacaala oo xasan albasri oo kale wuxuu leeyahay ilaahay hadday diidi lahaayeen wuxuu amri lahaa in la cadaabo cadaab ay dareemi lahaayeen xanuunkiisa arkaysa allah wuxu uhi subxaanah watacaala allah wuxuu leeyahay faqadaa ay fasayara ficilkani macnaha ficilkaa kaluu sitaa faqadaa ay fasayara alla wuxuu ka yeelay hunna samaawaadkii alla wuxuu ka yeelay sabca samaawaatin toddoba samo ayuu alla ka yeelay amba samooyin toddoba ah faqadaa wuxuu ka yeelay allah hunna macnaa samooyinkii sabca samaawaatin samooyin toddobaa buu alle ka yeelay amba faqadaa wuu sameeyey alle hunna samaawaadkii buu sameeyey xaala kownihinna sabca samaawaat xaalay tiin samooyin toddoba lagu tiriyo fii yowmayni buu alla ku abuuray wa awxaa wuxuu u waxyooday fii kulli samaa samo kasta wuxuu u waxyooday amrahaa buu alla u waxyooday subxaanahu watacaala yacnii ilaahay dee wuxuu ugu talagalay buu ku diyaariyey samo waliba waxay u baahnayd oo malaa'ig ah waxyaabaha ku sugan ah ayaa ilaahay u diyaariyey oo wawxaa wuxuu alla u waxyooday subxaana watacaala fii kulli samaa sama walba amraha wasayannaa waxaanu ku qurxinnay assamaa'a samada waxaanu ku qurxinnay addunyaa dhow buu ilaaha yidhi bimasaabiixa laambado xidigo ayaanu ku qurxinnay bimasaabiixa xidigo ayaanu ku qurxinnay wa xifdaa ay waxafidnaahaa waanu ilaalinay xifdaa ilaalin ayaanu ilaalinay daalika kaasi sidaa ilaahay inuu wax u qadaray allah u qadaro oo wax u qorsheeyey taqdiiru alcasiiz allaha aan cidi ka adkaanin sargoyntiisa weeye amba qorshayntiisa weeye casiiska alcaliim cilmi badahnaha ah een cidina ka cilmi badnayn fain acraduu hadday jeestaan nebi muxammadow oo ay dadku ka waji dadbaan shaygan aad la timi ee xaqa ah faqul waxaad tidhaahdaa andartukum waxaan idinka digay saaciqa sanab olol baan idinka digay saaciq waxaa la yidhahdaa waa cod iyo qarax wada socdo weeye saaciqa qarax baan idinka digay amba misla saaciqati caad reer caad faraxoodii oo kale ah sanadkii ku dhacay oo kale ah iyo wa samuuda wa misla saaciqati samuuda reer samuud faraxii ku dhacay oo kale amba olalkii ilaahay uu gubay oo kale xaala kawnihaa kaa'inatan xaal ay ahaatay saaciqadaasi oo ay ku dhacday id xilligii ay ku dhacday jaa'at ay ula timi hum ayaga xaale saasaa ugu fiican amba id xilli baan idinka degaya haddaad tidhaahdo da waktigaa saaciqada intaarkani ma dhacaynin kaa'inatan xaal ay ahaatay saaciqadaasi id waagii jaa'at ay ula timi hum ayaga arusulu rasuuladu ay arrusulu rasuulladu ay kaga yimaadeen min bayni aydihim xaggooda hore iyo wa min khalfihim min bayni aydiihim xaal ay ahaadeen rasuuladaas hortooda iyo wa min khalfihim ayaga dabadooda xaal ay ahaadeenba dhinac walba ayay kaga yimaadeen rasuuladaasi baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala ma arkaysa allah wuxuu yidhi anlaa tacbuduu ey laa tacbudu anta markaa ka dhig mufasar ee tafsiiriyadii ka dhig laaduna waa naahiye weeye naahiye ayay noqonaysaa macnaa waxaan laahidayey manaa kaa'inatan xaal ay ahaatay saaciqadaasi id xilligii jaa'at hum ay u timi arusul min bayni aydiihim xaal ay ahaatay saaciqadaasi xag hore iyo wa min khalfin xaggooda damba dhinac walba ilaahay cadaabkiisa u kaga yimi oo markaa la yidhaahdo saasoo kale weeye laakiin waxaa fiican ina ilaahay rasushiisa subxaanahu watacaala mar walba ilaahay rasul inuu usoo dirayay oo dhinac walba ay kaga imanayeen rusushaasna wax walba ay u sheegayeen ma arkaysa allah wuxu uhi subxaanahu watacaala anlaa tacbuduu ay laa tacbuduu ha caabudina maxay rasuulladaas yidhaahdeen anlaa tacbuduu ay laa tacbuduu ha caabudina amba kuwan sidan ku dhahay ila allah alla mooyaane cid kale ha caabudin amba sidaasay rasuullada ku yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen markaa kuwa hore low shaaa hadduu dooni lahaa rabbunaa rabbiga iyo hadduu dooni lahaa maxay mafcuulka shaaa had iyo jeer wuu maqan yahay irsaala rusulin rasullo inuu soo diro la anzala wuxuu soo dejin lahaa malaa'ika malaa'ig buu soo dejin lahaa fa imaa annagu haddii aanu kuwa horannahay bay leeyihiin bimaa midka ursiltum laydin soo diiday amba laydinla soo diray bihi maagaba kaafiruun kuwii ku kufeeye baan nahay annaga waan ku kufrinay bay yidhahdeen faama caadun reer caad iyagu markaad ku warsanayso faamaa caadun reer caad faistakbaruu way kibreen fi lardi bay ku kibreen bigayri alxaqa xaq daro oo waqaaluu waxay yidhaahdeen man kumaa ashaddu ka adag minnaa annaga xaggayaga yaa ka adag quwa xagga awoodda yaa naga xoog badan bay yidhaahdeen asay maanta gaaladu leeyihin soomaha qaaluu waxay yidhahdeen waa bariiq horay hayaan ma ogtahay sugul baa hayaan imaba sunan ayaa hayaan man kuma ayaa ashaddu ka dara xagga yaga quwa xagga awoodda yaa naga ay taal badan bay yidhahdeen awalam yarow miyaanay ogsoonayn sidaasoo odhanaysaa awalam yarow miyaanay ogsoonayn ana allaha allah alladii allaha khalaqa abuuray hum ayaga huwa isagu ashaddu inuu ka adag yahay amba ka daran yahay minhum ayaga xaggooda quwatan xagga awoodda kaan yaanay ogsoonayn markaa kuwa haddii tartimiis baa lagu nafsiya allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala wa kaanuu waxay ahaadeen kuwaasi biaayaatinaa yajxaduun aayaadkayada ku weydiida wa kaanuu waxay ahaadeen yajxaduuna kuwii diida ambagafira biaayaatina fa arsalnaa waxaanu ku sii daynay calayhim korkooda riixa dabayl baanu ku sii daynay dabayshaasoo sarsaraa dhabanaysa xoog huw sarsarka waxaa la yidhaahdaa waa shadiidat lhubuub markay dabayshu aad u dhabato amba aad u dhacaysa la yidhaahdaa sarsaraa dhabanaysa xoog u dhacaysa amba sarsaraa kabow aad u qabow amaba kululba intaba inay lahayd baa suurtaga xoog ay u dhadanaysay kulal ay wadatay hamabay iyo hanfi iyo qabow intaba sarsara baanu ku sii daynay fii ayaamin maalmo dhexdood baanu ku sii daynay maalmahaasoo naxisaad shar ah la sharaysto naxisaad nuxuus ah marka somaali somaali nuxuus weeye sanadkan xoolihii nuxuus baa iga soo namaarag saasoo kale waa nuxuusta fii ayaamin maalmo naxisaad la sharaysto oo nuxuus ah <laughs> markaa fii ayaamin maalmo naxisaatin israacraacsan mutataabicaati amba fii yowmi naxsin mustamic marka labada waa lagu fasiraa marka haddii la yidhaahdo waa maalmo la baasaysto iyaga ayay shar ku ahay oo maalmo balaayo ku dhacday bay iyaga u ahayd ma og tahay mufasiriintu waxay yidhaahdaan waxa uu ku bilaabmay maalmahaad ku garanaysa oo maalinta ay dhammaatay toddobaad bay ku socotay min arbicaa ilaa arbicaa weliba waxay hayso yidhaahdaan arbaca ugu dambaysa bxi somaad maqal arbacada bisha ugu dambaysa dadku tashaa'umaya tafaasiirta israa'iiliyaadka ah ayuu dawaadadu uga sheegeen lidaalika dadkeena adiga arkay arbaca kastoo bil u dambaysa way baqaan waa in shaabaan la kariyo waa masaa'il moog waxbay kariyaan waa arbacadulga mufasiriinta ka maqlaan moog waa qadiya aan jirin maalintani maalin shareed waxay u ahayd kuwii kufriyey ee ilaahay uu halaagay subxaana watacaala kuwaasunbay iyaga maalin nuxuuseed ku ahayd laakiin de haddaad wax wadaagsaan kuwaasi dee maalinta baasay soo sharayso xadaari allah wuxu uhi subxaana watacaala faarsalna ayaamin baa fi ayaamin naxisaatin israacraacsan amaba la jaray waxaanu ugu sii daynay dabeeraha linudiiqa si aanu u dhadhansiinno hum ayaga cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisa si aanu dhadhansiinno fi lxayaati aanu ugu dhadhansiinno addunya walaa cadaabu alaakhira aakhiro cadaabkeeda walacadaabu alaakhirati aakhira cadaabkeeda ayaa afdaa kaasaa dullinimo badan afdaa kaasaa dullinimo badan wa hum ayaga laa yunsaruun looma gargaari doono baa ilaahay subxana watacala walxaal bu anba dulli badan hum ayaga laa yunsaruun aan loo hiirin doono wa amaa samuud reer samuud fahadaynaahum xaqa ayaanu u caddaynay ay bayannaa lahom alhudaa imika hidaayadani waa hidaayat albayaan wadalaala baa la yidhaahdaa macna waanu hanuunino xaqaan waafajinay ma aha aaga waafaqaantani kuma dhacdeen wa amaa tamuudu reer tamuud fahadaynaahum xaqa ayaanu u bayaaninay oonu u caddaynay fastaxabbuu waxay ka doorteen alcamaa indhala'aan iyo gaalnimadii waxay ka doorteen cala alhudaa hanuunkii hanuunkii bay ka tegeen caradoodaada ka doorteen fastaxabbuu waxay ka doorteen alcamaa indhala-aantii cala alhudaa faakhadathm dabadeedoo waxaa qabatay saaciqatu alcadaab cadaab qaraxi cadaab baa ku qaxay wey saaciqatu alcadaabi cadaab qaraxii baa ku dhacay cadaabka alhun ay maaragtay eh, ihaanada iyo dulliga u saaxiibka ahaa cadaab ama cadaabkaaso alhoon macnaha wax dilleeye amba dulli ilaahi hana saaxibo muxuu ahay u qabatay saaciqadaasi bimaa ay bisababimaa kii sababkii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwii kasbada hukaaba amba maada masariye ka dhigo bikasbihin uun iska dhe bisababi kasbihin camalkooda daraadii amba bimaa bisababi aladii kii sababkiisiiba ayay u qaadatay kaanuu ahay yagsibuuna kuwii kasbada shaqaysa wanajjaynaa waanu badbaadinay aladiina kuwii baanu badbaadinay aamanuu alla rumeeyey iimaanka unyada ilaahay ahaa wa kaanuu ahaa yattaquun ee yattaquuna allah kuwa ilaahay kafaqa subxaana wadkur xusnadiyow oo u sheeg yowma maalin yuxsharu la ururin doono acdaau llaahi allah cadowgiisa loo ilaahay cadowgiisa ila annaar naarta xaggeeda loo duubi doono xashrigu waa duubin yuxsharu la ururin doono acdaau llaahi allah cadowgiisa loo ururin doono cadowga ilaahay ila annaar siday u badan yihiin baad ka gareenaysaayoo fahum ayaga yuuzacuun laysu celcelin doono waa laysu joojinayaan kala way fara badan yihiin oo fahum ayagu yuuzacuun laysu celcelin doono waa laysu joojinayaan xataa idaa maa jaauu maadaasi silo weeye bacda idaadaa markay dhacdo xataaduna ibtidaa'iya weeye waa laysu celcelinayo xataa idaa maa jaa'uuhaa ay xataa idaa jaa'uu markay yimaadaan haa naarta markay u yimaadaan shahida waxaa ku marakaca shahida waxaa ku marakici calayhim ayaga waxaa ku marag furi doona samcuhum maqalkood iyo wa absaaruhum aragyadood iyo waa juluuduhum jidhkooda amba hargahooda faantooda juluuduhum iyo ogadooda bimaakiibay ku furi kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuu sameeyay marka way ku marag fureen dabeeta waa inay hiifaan haddana xubnihii faqaaluu waxay yidhaahdeen lijuluudihim jidhkoodii amba oogadoodii ku marag furtay waxay ku yidhaahdeen lima maxaada shahidtum ugu marag furteen calaynaa korkayaga maxaad ugu marag korteen qaaluu waxay yidhaahdeen markaa jidhku iyo xubnihiiba qaaluu waxay yidhaahdeen anbaqanaa waxa naga hadliyey allaahu alle ayaa naga hadliyey alladii allaha anbaqa ka hadliya kulla shayi shay walba ka hadliya oo wahuwa isagu khalaqakum idin abuuray awala mara markii ugu horraysay baa idin abuuray allahaasaa naga hadliye wa ilaahi ila allah alla xaggiisu maa turjacuuna laydin celin doona yacnii xisaabtii markay taagnayd bay xubnahooda iyo jidhkoodu sidan marka xataa idaa maa jaa-uuha waa la joojiyey naartaa la dul joojinaya markaasaa jidhkoodii baa la waraysanaya waayo iyagaa diidaya cid kale loo maragcaba iyagaa codsanaya in maaragtay cidda maragga ilaahay uu kaga dhigayaa inay xubnahooda ka mid noqoto waad garanaysaa rasuulku maalinku qoslay salawaatu llahi wasalaamu calayhi saxaabada ay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahay ow maxaad ku qoslaysaa waa kii lahaa waxaan ku qoslayaa cajibtu min mujaadalati alcabdi rabbahu yowma alqiyaama soolidda uu la murmi doono addoonku rabbigii maalinta qiyaamaha yaquulu ay rabbi alaysa wacadtanii anlaa tadlimanii ilaahay ow miyaanad ii ballanqaadin inaanay dulmiyin kaasuu ilaahay ku odhan doonaa haa tayo markaasuu addoonku odhanayaa laa aqbalu calaya shaahidan ila min nafsi fayaquul allahu tabaaraka watacaala walaysa kafaa bii shahiida wlmalaa'ika wlmalaa'ikatu alkiraami alkaatibiin aniga iyo malaa'igta miyanaa kugu furnayn hadalku ku celcelinaya beeta markaas afka la xidho ayay xubnihii qofku ay siday u dhan yihiinba ay wada hadlayaan markay ku marag furaanna waa ka hiisayaa bucdan lakunna wasuxqa an kuna kuntu ujaadil ma arkaysaa marka ilaahay baa helay subxaana wa tacaala allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wamaa kuntum maydaan ahaan tastafiruuna kuwii iska qariya an yashhada ay min an yashhada inay marag furi calaykum korkiinna amba wamaa kuntum maydaan ahayn tastafiruuna kuwii isqariya oo maxaa isku qarisaan an yashhada ay lian yashhada inay marag furi daraaddeed marauraan qarin calaykum idinka samcukum maqaladiina iyo walaa absaarukum araggiina samcukum maqalkiina iyo walaa absaarukum aragyadiina iyo walaa juluudukum walaakin ha yeeshee danantum waxaad u malayseen anna allaha alle laa yaclamu inaanu ogayn kasiiroo in badan inaanu ogsoonayn intaa badanoo mimaa kii ka mida mimaa kii ka mida tacmaluuna aad samaynaysaan wadaalikum kaasi malahaasi dannukum malihiinnii weeye amba wadaalikum wadaalikum kaasi ka bedel dannukum malihiinnaasi alladii malahaasoo danantum aad u malayseen birabbikum rabbigiin aad u malayseen ayaa ardaakum ataa khabarka rid jumlada ayaa ardaakum idin halaagay ah, amba wadaalikum kaasi dannukum malihiinii weeye alladii malaha danantum aad u malayseen birabbikum ardaakum ardaakum isaga ayaa idin halaagay fa asbaxtum waxaad ahaateen min min alkhaasiriin kuwa khasaaraynid ka mida ah ayaad ahaatee fa in yasbiru hadday markaa ilaahay subxaana wa tacaala kuwada isqariyeen maydaan ahayn oo xumaanta iska daaya maydaan ahayn yani maa kunta taktumuuna mina waxba iska maydaan qarin jirin qole mujaahara iyo waad caddayn jirteen oo waad caddaysan jirteen xumaanta iyo kufriga iyo macaasiba cidna umaydaan aaba yeeli jirin ma ayadka sabab nusuul sariixina way jiraan oo matalan dee culimaha asxaabu sifa ay soo saareen masalantan hubo horta shaykhaynka iyo waxaan odhan lahaa termadi labaduba oo ahaa maaragtay inay sababta aayaadkan ahaayeen saxaabigii cabdillaahi bni mascuud garanaysaan isagoo xaramka ay kacbada jooga dabadeeta uu maqlay laba nin oo qurayshiyiin ah iyo nin maaragtay saqafi ah amaba ribo cagsiga amba laba ninoo maaragtay eh, sakafiyaan iyo mid qurayshiya xizb bay ahaayeen oo beydka ilaahay dhexdiisa kale miyaad u malaynaysa xizbna way ahaayeen runtii miyaad u malaynaysaan bay yidhaahdeen in ilaahayna maqlayo markaa mid ka mida ah waa kii odhan jiray haddaynu dee hoosu dhignana ina maqli maayo haddaynu la jaarana wuu ina maqlayaa eh, mid kalena waa kii lahaa ma arkaysa lama maqli maayo mid kale waa kii lahaa haddii hoos kordhigidan uu maqlayo wayna maqli doonaa rasuulku wuxuu ku tilmaamay inay iska ahaayeen niman maaragtay fikigoodu ah, liito sida xadiiska saxaabigaaba saa tilmaamayey inay niman iska calool waaweyno eh, qaliilu fiki iska ahaa ayay ahaayeen marka awsawt waxay doonaysaaba ha noqotay qofka haddii macaasida uu la jaaro oo mujaahir waxa uu leeyahay ciqaab kheer oo siyaadaka ah, maaragtay uu mudanayo qofka isaga macaasida aan la bambixin allah wuxuui subxaanau watacaala fain yasbiruu hadday sabraan oo macnaa xumaanta wa ay ku adkaysaan iyo naartaba ayaa fannaaru naar baa matwan lahum hoyuunu ah naar unbaa hoygooda ah meel kale ay u baxayaan ma jiro ah, masalan hadday naarta adkaystaan amba naarta ha ku sabraan amba ha argagaxaan meel kale ay u ma jirto wey fain yasbiruu macnaa naarka dhexdeeda ku adkaysan baa loo jeedaa faannaaru naarun baa maswaahoy lahum ayaga u ah wa in yastactibuu hadday dalbaan in laga xaal qaatana oy raalligelin bixiyaan wain yastactibuu hadday dalbaan inay raalligelin bixiyaanna famaa hum may ahaanin min almuctabiin kuwa laga xaal qaadan doono waa ismu ma arkaysaa famaa hum may ahaanin min almuctadiin kuwa laga xal qaadan doono abal kuwa laga dalbi doono raalligelin wax la yidhaahdo waayo cudurdaar waa in yastactibu bimacnaa hadday daycataabaan ilaahay weydiistaan celin iyo rajca amba raalligelin intaba la celin maayo laga aqbali maayo baa ilaahay subxaana wa waqayabnaa waxaanu ku lamaanaynay amba aanu ku xidhiidhinay amba aanu ku sallidnay lahum ayaga quranaa saaxiibo xunxun baanu ku xidhiidhinay allah subxaanahu watacaala markay xumaanta iyo shirkiga iyo kufriga doorteen ilaahay wuu lumiyey markaa mushrikiinta arrintaasina waxay ku dhacaysaa ilaahay mashiicadiisa kawniga ah iyo qudradiisa subxaana watacaala marka wahuwa alxakiimu fi afcaali marka ilaahay wuxuu ku sallibay amba xidhiidhiyey kuwa xunxun oo istuubsada oo jin iyo insiba aanta iyo macaasida iyo bidca iyo khuraafada iyo shirkiyaadka iyo gaalnimada iska wada qorshay allahu wuxuu leeyahi subxaana watacaala waqayadnaa qaydka asalka waxaa la yidhahdaa qolof dabeedkaa la yidhahdaa dabeedku ugu dhegsan tahay qolofka oo kale waqayadnaa waxaanu ku sallidnay amba ku naqaanaynay amba waxaanu u diyaarinay quranaa saaxiibo ay iskuugsadaan oo lumiya ayaanu u diyaar ku sallidnay fasayanuu waxay u qurxiyeen saaxiibbadii xunxumaa fasayanuu waxay u qurxiyeen lahum ayaga waxay u qurxiyeen kuwii mushrikiinta ahaa maa bayna aydiihim wixii hortooda yaallay iyo wamaa khalfahum macnaha wax kastaba way u qurxiyeen oo waxay uga dhigeen adduunyada iyo aakhirada midnaba inaanay ciqaab la kulmaynin maa bayna aydiihim wixii hortooda ahaayo maa khalfahum inaan waxuba jiraynin bay u qaxiyeen amba waxay hortooda ku kufriyaan adduunyadasay doonaan ka yeelaan aakhiradii ay beeniyaan oo ka dambaysay intaba taasay u qaxiyeen markaasay ka jeesteen baa ilaha leyi subxaana watacaala waxaqa waxaa ku sugmay calayhim korkooda alqawlu baa ku sugnay oo kelimatulcadaab baa ku sugna ku xaqiiqoobay fii umamin ay maca umamin sidani bimacnaa maca wey fii umamin ay maca umamin ummada macood xaalay ahaadeen kuwii ummada la mid ah amba w ehelkooda ah fii umamin maca umamin xaalay ahaadeen ummadahaasoo qad khala tegey min qablihim ayaga hortood min aljin jinka xaalay ka mid yihiin ummadahaasi iyo walinsi jinsiga xaalay ka mid yihiin min aljini jinniga xaalay ka mid ahaadeen ummadahaasi iyo walinsi kuwaasun bay la mid oo cadaabkaa la gelaya innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaroobay bay ahaadeen baa ilaahay subxaana watacaala wa qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay laa tasmacuu ha dhegaysanina lihaadaa kan ha dhegaysanina alqur'aan ah, laa tasmacuu ha dhegaysanina lihaadaa kan ha dhegaysanina alqur'aani ah walgow ku buuqa ku qayliya fiihi qur'aanka ku qayliya marka la akhriyaanba la sheegayo si aan loo fahmin lacallakum tadlibuun si aad uga adkaataan likay tadlibu si aad uga adkaataan nimankani waxay fahmeen haddii aanka la dhegaysto oo la fahmo inuu dadkooda saamaynayo oay dadku fahmayaan marka si aan loo fahmin ku qayliya bay yidhaahdeen laa tasmacuu lahu ku qayliya ku sacabka ku tuma takriib fi calaa rasuuli illaah sidaa ku sameeya amba walgow fiih culimada qaar baa ku fasiray ceebeeya bay yidhaahdeen amba diina oo datir see qataadaba laga soo wesho lacalakum taglibuun si aad u adkaata waxaalu jahala ma arkaysaa waxau leeyahay eh, ibnu kasiirku ma hada xaalu haulaaءi اjahlati min اlkufaar wman salaka maslakahm cinda samaaci اlqur'aan marka la dhegaysanayo qofku waa qur'aanka waynu aamuso oo maala waxaad arkaysaa iyadoo qur'aankii la akriyayo ayadoo dadku aanay uba aaba yeelaynin oo aanay dhegaysanayn ma sii fogaba culimada qaarkood ay qabaanoo cabdillaahi ibni cambaas waxaa ka sugan inuu leeyahay waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun macnuhu waxa weeye fi salaa waa jira qowl sidaasa laakiin kollayba ma habboona ilaahay kalaamkiisu markuu socdo in la buuqo iyo in lagu qayliyo toona waayo waa amar ay bixiyeen ahlu sharku in qur-aanka lagu buuqo dadka arrinta iskaba saaraan baa maaragtay waxay doonaan haddana iska wadaanba allah wuxu uhi falanudiiqanna waxaanu idhabsiin doonaa ayaanu idhabsiin aladiina kuwa kafaruu gaalooday cadaaba cadaab baanu idhabsiin doonaa cadaabkaasoo shadiida adag walanajziyanna waxaanu ku abaalmarin doonaa oo aanu ku abaalmarin hum ayaga aswa aladii kii ka ugu xun dheh aswa aladii kii ka ugu xun baanu ku abaalmarin kaanuu ay ahaan yacmaluuna kuu sameeyo camal ay sameeyaan ka ugu daran baanu abaalmarintiisa ugu xundadhan siin doonaa baalaalay allah yidhi subxaana watacaala allah wuxuu yidhi daalika kaasi in abaalmarin xun la dhadhansiiyaa jazaau acdaa'i illaahi allah cadowgiisa abaalkiisa weye musamay khabarsaargi daalika kaasi jazaau acdaa'i illaah allah cadowgiisa abaalkiisa weye hiya taasi annaaru wey hiya iyado annaaru wey lahum waxay le u sugnaaday fiihaa xaal ay ku sugnaadeen naartaa dhexdeeda daaru lkhuldi mubtadiyo muakhara wey lahum ayaga waxaa u sugnaaday fiihaa xaala kownihim fiihaa xaal ay ku sugnaadeen naarta dhexdeeda daaru lkhuldi waaritaan daartii baa u sugnaatay jazaaan yujzawna qadar markaa yujzawna waa la lagu abaalmarin doonaa waa la abaalmarin doonaa jazaa'a abaalmarin jazaa'a abaalmarin bimaa kaanuu biaayaatina yajxaduun maadaa masaliya ammaan bimaa kaanuu biaayaatina yajxaduun ay bijuxuudihim bijuxuudihim diiditaankooda ayaa lagu abaalmarin doonaa biaayaatinaa aayaadkayaga ay diideen ama dheh bijahdihim bijahdihim diidmadooda ayaa lagu abaalmarin doonaa bi aayaatina ay diideen qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay rabbana rabbigayow bay yidhaahdeen arinaa ilaahayow natus bay yidhaahdeen annadayni labada natus waa labade waa jin iyo kuwii duursaday weeye waa laba fariiq ilaan insiga iyo jinkuba kuwa wax lumiyo bay leeyihiin markaa kooxihiina lumiyey natus bay leeyihin rabbana rabbigana ubay yidhaahdeen arinaa natus alladayni labada adallaanaa na lumiyey adallaanaa na lumiyey ilaahaw natus oo min aljin jinka ka mida iyo walinsi najcalhumaa waa jawaabtii shardiga haddii aad natusto sidaa dhig oo jawaabta aynu qadarro amba amarka jawaabtiisa ka dhig arina najcal waanu yeeliye humaa labadaa waxaanu yeeli taxta aqdaamina lugaha iyaga hoostooda ayaanu yeeli lugahaanu hoos gelin doonaa maxaad hoostood aan u gelinaynaa halka liyakuuna si ay u ahaadaan ay u noqdaan min alasfaliin kuwa hoos maray mid ka mida ah. liyakuuna si ay u noqdaan min alasfaliin allah wuxu uhi subxaanau watacaala in aladiina kuwa qaaluu yidhi rabbunaa rabbigayo allahu alla weeye sidaasay qareen akhlasu lcamala lilah uma istaqaamuu dabadeed toosnaaday ay camiluu bidaacati illaahi calaa maa sharaca allaahu lahum calaa maa sharaca allahu lahum asalka dee labadaa rukni waa daruuri in ikhlaaska ilaahay loo barax jiro mutaabacana lagula yimaado amba ijtiraac wax la yidhaahdo ma arkaysa waina ilaahay aynu caabudno walaa nacbuduhu ila bima sharac siduu ilaahay u jideeye in aynu u caabudno weeye min aladiina kuwa qaaluu yidhi rabbunaa rabbigayo allahu weeye uma istaqaamuu toosnaaday tatanazzalu waxaa ku soo degi doonta calayhim korkooda almalaa'ika malaa'ig baa ku soo degi doonta qaa'iliin xaal ay leeyihiin malaa'igtaasi anlaa takhaafuu ey laa takhaafuu anta tafsiiriyad ka dhig ay laa takhaafuu habaqanina ayay leeyihin walaa taxsanuu ha murugoonina bay ku odhan doontaa waabshiru ku bishaaraysa biljanna janna ku bishaaraysa allatii jannada kuntum aad ahaydeen tuucaduuna kuwii loo yabooha war jannada ku bishaaraysa naxnu annaga ayaa awliyaaukum ah annagaa xigtadiinna ah awliyaaukum ah lan yagun bukhaari waa ahluliimaan annaga ayaa ah maari muuminiinta saasay ku odhan doonaa waa cinda alixtidaar marka ruuxda lagaa qaadayo ayaa qofka wanaagsan ay sidan ku odhan doonaa fi lxayaati baan awliyadii ku nahay addunya iyo wa fi laakhira walakum waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday fiihaa ay fi laakhira aakhira waxaa idiinku sugnaaday maa kii baa idiinku sugnaaday amba wixii tashtahii ay doonto anfusukum lafihiinnu ay doonaan walakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda waxaa idinku sugnaaday maa kiibaa idiinku sugnaaday tabdacuuna aad dalbataan tabdacuuna aad dalbataan ayaad leedihi nuzula xaaluu yahay kaasi suuriyo waa diyaafad marti nusulka waxa la martigelinta nuzula xaaluu yahay kaasi suuriyo martigelin yaa wax martigeliyey martigelintaasoo min hafuur allaha dembi dhaafista badan xaggiisa ka ahaatay hafiil ee raxmada badan leh maarkaysa taasay ku bishaaraysanayaan ma og tahay sababta xadiidkuna sidaasay ahayd man axaba liqaa'a allah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allahi kariha allahu liqaa'ah qulnaa yaa rasuula allahi kulunaa nakrahu lmowt markaa saxaabadu waxay u fahmeen inay tahay karaahiyeyla kulanka alle karaahiyeysiga la karaahiyeysanaya inay geerida karaahiyeysigeeda markaa rasuulku wuxuu sheegay maaha laysa dalika karaahiyat lmowt walaakina almu'mina idaa xudira jaa'ahu albashiiru min allahi tacaala kaas un baa ilaah xaggiisa uga imanaya o u bishaaraynaya xaas macnaheedu sidaas ayuu ahaa laakiin ka kale marka naarta loo ballaqo de isba wax kaluu noqon waman axsanu allah wuxu uhi subxaana watacaala waman axsanu yaa ka wanaagsan qawlaa xagga hadalka yaa ka kelmad wanaagsan baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala waman axsanu yaa kaa wanaag badan qawlan xagga hadalka minman qof ka hadal wanaagsan dacaa ugu yeedhay dadka cibaad allah dacaa cibaad allah de dacaa ugu yeedhay cibaad allah dadka ugu yeedhay ila allahi alla xaggiisa ugu yeedhay oo u camila faray saalixa camal wanaagsan laabuda an yakuuna daaciya caalima caamilan waa inaa camalku fasho aqoonnaagu leedahay waxan waqaala yidhi inanii anigu min almuslimiin kuwa hogaansamay mid kamida ah ayaana wahuwa fii nafsihi muhtadin fanafacahu linafsihi waliqayrihi walaysa huwa min aladiina yaamuruuna bilmacruufi walaa yaatuunahu ma ahan sidaa allah wuxuui walaa tastawi masina alxasanatu shayga wanaagsan iyo wala sayi-a ee alxasanatu mid arinka arrinka wanaagsan iyo wala sayi-ata rumi masina idfac ku hor joogsabaa ilaahay subxaana wa tacaala markaa qofku waa inuu wanaag la yimaado aayadduna marka caam waxay ku tahay fii kulli man dacaa ilaa khayr wa fii nafsihi muhtadin ma arkaysa culimada qaarkood almu'adinuuna asulaxaa ayay ku tilmaameen oo dee mu'adiniinta asar badan bay leeyihiin allah wuxu uhi subxaanahu watacaala walaa tastawi masina alxasanatu midda wanaagsan iyo wala sayi'atu ka xumitoona arrinta xumi arrinka xas laga qadaraysa idfac ku tooji kuwaadi filatii arrinta hiya iyadoo axsanu wanaagga badan taxun ka hor joogso faidaa isla markaa markaas sidaa isticmaasho faidaa isla markaas sidaa isticmaasho alladii qofka baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu isaga dhexdiisa cadaawatun ay tahay kaannahu waaba isaga oo waaba kaannahu waaba sidiiuu yahay waliyun sokeeye xamiimun dhow qariib ah kaanahu waaba isaga oo waliyun sokeeyo qaali xamiimun dhow wamaa yulaqaa lalama kulmiyo amba lama siiyo haa arrintan oo ah in shayga xumaanta wanaag lagaga hortago wamaa yulaqaa lama siiyo haa arrinta macnaa xumaanta wanaagga oo xumaanta lagu joojiyo sidaasoo kale weeye damirku wuxuu noqonayaa khaslada wamaa yulaqaa lalama kulmiyo haa arrintaa wanaagsan ee xumaanta oo ah wanaagga oo xumaanta lagu hortoogsado ee lalama kulmiyo ila aladiina kuwii mooyaane sabaruu sabray wamaa yulaqa lalama kulmiyohaa macnaha taas arrintaa wanaagsan ilaa duu xadin nasiib mid leh mooyaane ilaa duu xadin nasiib mid usaaxiiba mooyaane xadkaas oo nasiibkaas oo ka sifee cadiim wey wa yanzagannaka hadduu ku waswaasiyo ama ku gugujiyo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa hadduu kaa gugujiyo masqun kugujin hadday kugugujiso waswaas eh, masqun kugujini amba waswaas hadduu kaa gaaro fastacid billaah waa mastar ma og tahay waimaa yansaganaka hadduu ku waswaasiyo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa hadduu kaa waswaasiyo masqun waswaas oo lagu tashuushiyo fastacid billaah ilaahay ka magangal oo shaydaanka iskalnaa inahu alle huwa asamiic allaha maqalka badan weeye alcaliimu cilmiga badan oo masalan carabo markaad aragto waa inaad shaydaanka iska naarto garanaysaa rasuulku salawaatu wasalaamu aley ninka calislam markuu arkayey uu lahaa waxaan garanaya kelmad hadduu odhan lahaa waxani ay ka hari lahaayeen wa min aayaatihi alle aayaadkiisa waxaa ka mida alleylu habeenka ayaa ka mida oo aayaadkiisa kawniga ah iyo wannahaaru baa ka mida iyo wshamsu bayaxa iyo wlqamar laa tasjuduu ha u sujuudina lishamsi qoraxda walaa lilqamari dayaxana ha u sujuudina way jiraan dad u sujuuda ilan diintani sharaaco caam weeye cid kasta oo waxaan samaysaa laga hortoogsanayo wasjuduu u lilaahi alle alladii allaha khalaqa abuurayhunna samawaadkan iyo arladan iyo dayaxan iyo qoraxdan in kuntum haddaad iyaahu tacbuduun kuwii alla caabuda iyaah waa mafcuulkii tacbuduunaga in kuntum haddaad iyaah tacbuduun alla un kuwii caabuda haddaad wain istakbaruu hadday kibraan nebi muxammadow waaladiina kuwa cinda rabbika rabbiga hashiisa ku sugnaaday yusabbixuuna way u tasbiixsadaan lahu alle culimada qaar baa yidhaahdaa yusabbixuuna ay yusalluuna way u tukadaan lahu alle bileyli habeenka iyo wanahaar walxaal bay u tasbiixsadaan hum ayagu laa yasamuun aanay daalin laa yasamuun aanay daalin wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa kawnigaha waxaa ka mida anaka adigu taraa waad aragtaa annaka adigu taraa inaad aragto wa min aayaati aayaadkiisa waxaa kamid a alle annaka adigu taraa inaad aragto alarda arnada inaad aragto khaashica iyadoo qallalan ayaad odhanaysaa khaashica iyadoo qallaran inaad aragto fa idaa anzalnaa markaanu ku soo dejinno calayhaa arladaa markaanu ku soo dejinno almaaa biyaha ihtazat way dhaqdhaqaaqdaa ihtazat way dhaqdhaqaaqdaa warabat way kortaa amba way fuurtaa warabat way fuurtaa oo dhulkan markuu ka soo baxayo geeduhu wuu dildilaacaa dhulku ma arkaysaa wuu dildilaacaa amba warabat iyadaaba dheeraata oo geeduhu markay ka baxaan dhulku inuu koray ayaabaad moodaa ina aladii allaha axyaa nooleeyey ha arladaa nooleeyey lamuxyi lmawtaa kuwa dhintay noolooyahooda weeye lamuxyi lmawtaa kuwa dhintay noolooyahooda weeye inahu alla calaa kulli shay shay walba qadiir allaha kara wey ina aladiina kuwa yulxiduuna ka leexda ina aladiina kuwa yulxiduuna ka leexda ee ilxaadka samaynaya ilxaadka waxa la wadcu lkalaami calaa kayri mawaadicihi baa la yidhaahdaa asawaaba oo can ilxaqi ka leexda fii aayaatina aayaadka iyaga xaalkooda ilaahay aayaadkiisa awila ambaba ku kufriya marka ilxaadku wuxuu noqon karaa oo kale alkufru waa la yidhaahdaa luxudka oo kale oo inaga dhaqaano qabriga marka la qobayo dee luxudka amba iilka amba laxdigu waa qayb gaara oo la dugo weeye min aladiina kuwa yulxiduuna leexda weeye macnaa ka bayda xaqa fii aayaatina ay fii shani aayaatina can ilxaqi fii aayaatina aayaadka aayaadkeeda xaalkooda kaga bayda aayaadka ilaahay duwa ku kufriya beeniya taawiil baadila saara ma ogtahay laa yakfawna kama qarsoomaan calayna anaga naga qarsooni maayan laa yakfawna ma qarsoomaan calayna anaga nagama qarsoomaan afaman mid yulqaa lagu tuuri doono fi naari naarta dhexdeeda lagu ridi doono miyaa khayrun khayr badan ama mase manma midbaa khayr badan yaatii iman doona aamina xaala kownihi aamina xaalu yaakii ka badbaaday cadaab yowma alqiyaamati iman doona labadaa shay ayaa khayr badan oo lasii garanayaa su-aasha jawaabteeda icmalu sameeya maashiitum waxaad doontaan ilaahay baa idinka dambeeya wy innahu alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiir allah arkayo weeye in aladiina kuwa kafaruu ku gaaloobay bidikri ay bilwaxyi waa qur'aankan ilaahay usoo dhiibay rasuulka calayhi salatu wasalam waxyigoo dhan bidikri ku kufriyey lamaa goortiina ku kufriyey lamaa goortiina ku kufriyey jaaa uu u yimid waxyigu amba dikrigu hum ayaga kuwa ku kufriyey he khasiruu jawaabta waxaad qabanaysaa khabarka innada khasiruu kuwaasi way khasaareen wainahu dikrigani wainahu dikrigani amba kitaabkani lakitaaba kitaab weeye kitaabkaasoo casiiz adag waa manuuci jiran aanu la beegsan karin axadna aanu la iman karin casiiz adag weeye aan lala iman karin laa yaatiihi ma yimaado albaabilu baabil laa yaatiihu ma yimaado isaga albaabilu baabil kegama yimaado min bayna yadayhi xaggiisa hor iyo walaa min khalfi xaggiisa dambasoona wax baabila oo kitaabka dhexdiisa dhacaya ma jira baa ilaahay subxaana watacaala sariiq uu soo marayaaba ma jiro laysa lilbudlaani ilayhi sabiil laa yaatiihi khushtaabkan uma yimaado albaabilu baabilkigama yimaado min bayni yaday xaggiisa hore iyo walaa min khalfihi tanziilun huwa isagu tanziilun ay munazal mid laga soo dejiyey weeye min xakiim alla xukun iyo xikmad baa u saaxiiba xaggiisa laga soo dejiyey xamiid oo xaqu leh in la ammaano maa yuqaalu lama odhan doono laka adiga laguguma odhan doono nebi maxamedow macnaa aflagaada yahay maa yuqaalu laka adiga laguguma odhan doono ilaa maa kii mooyaane qad qiila lagu yidhi lirusuli rasuullada lagu yidhi min qablika adiga horta ilay rasusha lagu odhan jira un baa lagugu odhan doonaa maa yuqaalu laka adiga laguguma odhan doono waa mudaaric iyo majhuul ku salaysan ilaa maa kii mooyaane ereyadii qad qiila iminkana majhuul buu ku banaysay laakin waa maadi qad qiila lagu yidhi lirusuli rasuulada lagu yidhi min qablika adiga hortaa wixii lagu odhan jirayo beenintuun baad mudan markaas sabr weeye sida u sabreen ina rabbaka rabbigaagu laduu maqfira dhaafid amba dembi dhaafid allaha leh weeye aba u saaxiibka ah waduu ciqaab ciqaab allaha u saaxiibka ah weeye ciqaabkaasoo aliimu xanuujiya walow jacalna haddaanu ka dhigi lahayn amba ka yeeli lahayn hu kitaabkan qur'aana qur'aana mid la akriya haddaanu ka dhigi lahayn qur'aankaasiyo acjamiya ah luqada cajamiga ah oon carabi ba ahayn acjamiya ah luqa cajami aan carabiba ahayn laqaaluu waxay odhan lahaayeen kuwan cardeed lowlaa hallaa maxaa fusilat loo kala saarsaari waayey aayaatu aayaadkiisa maxaa loo kala dhigdhigi waayey lowlaa hallaa maxaa fusilat loo kala dhigdhigi waaye aayaatuhu aacjamiyun acjamiyun ay haada alqur'aanu qur'aankani acjamiyun maxajamida waannabiyu nebiguna carabiyun macaraba siday isu qabanaysaaba ma lahay ajamiyun ajamiyun annabiyu nebigu ajamiyun alqur'aanu mayaangaado alqur'aanu qur'aanku cajamiyun macajamida umaba aha carabi wnabiyu nebiguna carabiyun ma carabiga isu qabanayaan saasay odhan doona waxaad tidhahdaa nebiyo liladiina qul waxaad ku tidhaahdaa huwa qur'aanku liladiina kuwii wuxuu u yahay huwa qur'aanku liladiin kuwi wuxuu yahay aamanuu alla rumeeyey hudaa hanuun buu u yahay iyo wa shifaa dawo wax walba ay kaga bogsadaan mid xisiya iyo mid macnawiyaba waaladiina kuwa laa yuuminuun aan rumaynaynin fii aadaanihim dhagahooda waxaa ku sugan waqrun culays wa huwa qur'aanku calayhim ayaga korkooda caman mid ku madow weeye masder weeyaan maaragtay tawiinkaad ku garanaysa wa qur-aanku calayhim korkooda camal mid ku madow weeye halki maayaan baa ilaahay subxaana watacaala laa yahtaduuna ilayh waa ku madow yahay madowkii ku awey ulaa'ika duulkaasi yunaadowna waxaa looga yeedhayaa min makaanin meel baa looga yeedhayaa baciid fog fodkaan waxa maqlen waaba yidhahda meel fog lagaaga yeedhaya yunaadowna waxaa looga yeedhayaa min makaanin meel baciid durugsan wallahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusaa nebi muusena alkitaab towraat baanu siinay fakhtulifa dabadeed waa laysu khilaafay fiihi kitaabkii towrad ahaa ee walowlaa haddaanay ahaanin kelimatun kelmad waa ballanqaadkii ilaahay cadaabkuu dib u dhigaa kelmadaasoo sabaqa tagtay kelmadaasoo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay haddaanay ahaanin laqdiya waa la kala saari lahaa baynahum dhexdooda oo ka xaqa ku taagan iyo ka baadil ku taagan baa ilahay kala ku leedu halaagi lahaa ka baadilka ku jira wa inahum ayagu kuwan adiga lagu diray nebi muxamedow lafii shakin shaki ayay kaga sugan yihiin minhu kitaabkan shakigoo muriid shaki wax ku rida in araaba shakigaasoo muriid shaki wax kusii tuura ayay kaga sugan yihiin man qofka camila sameeya camala sameeya saalixa wanaagsan facamaluhu qadar markaa facamaluhu qofkaa camalkiisu linafsihi falinafsihi waa khabar maaragtay mustaiifu qadar falinafsihi waman asaa qofka xumaan sameeyana fa ishaa'atuhu xumaantaa uu sameeyey calayha ay calaa nafsihi un tahay wamaa rabbuka rabbigaagu ma ahaanin nebi muxammedow bidallaam dulmiye mid baynu ka dhigaynaa bidallaam kii dulmi badan hodhanin bidallaamin dulmiye alla ma ahaanin lilcabiid addoommadiisa kii dulmiya subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu